ay muddadaasi ka dhammaanayso si loo hubiyo in aanay ur lahayn iyo sidoo kale si markaa cibaado ahaan ah oo markaa ay cibaado u gudato iyo liltafajuci cala zawj in markaa ninkeedii murugada haddii ninkeedii weyday haysata iyo tiiraanyada wakti markaa loo siiyo ay markaa ay ku gudato marka saddexdaa maqsuud ayay leedahay ciddadu macrifat baraa'at araxim in inaanay uur lahayn la ogaado iyo tacabud cibaad ahaanna way tahay o xataa haddii la ogyahay inaanay caloosheeda waxba ku jirin haddana cibaado la gudanayo weeyaan oo jaanib cibaado ah ayaa ku jira tafajucaasina waa qofka dumar ahayd marka laga geeriyoodo maqaasida ku jirta ciddada ay tirsanayso waxaa kamid ah in markaa musiibadaa ku dhacday ka warwarkeeda iyo xusnigii ka raacayay wakti markaa loo siiyo taasoo markaa iyaduna noqon doonta ciddada ciddatulwafaatka la yidhaha arki doono ciddadii waxay u kala qeybsamaysaa laba cid laba qaybood qeybta koobaad ciddatu mufaaraqatin fi lxayaa gabadh iyadiyo ninkeedii nolosha ay ku kala tegeen ciddadeeda iyo ciddatu wafaa tu ay markaa dhimasho ku kala tegeen oo ninkeedii uu ka dhintay horta labadaasaa loo kala qaaday ma nolosha ayay ku kala tegeen mise ninkii baa ka dhintay tii ay markaa nolosha ku kala tegeen iyaduna aqsaam ayay yeelanaysaa iyadiibuu inoo horreysiiyo wuxuu yidhi idaa طallaqa imra'atahu bacda اdukhuul haddii ninku uu xaaskiisii furo iyadoo uu la guri galay wajabat calayha alcidda ciddo ayaa ku waajibaysa haddaanu la guri gelin dee kuma waajibayso waata aayadda qur-aanka sheegtay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaati uma طalaqtumuuhuna famaa lakum calayhina min ciddati tactaduunaha waa ciddaa idinkuma laha eh, ama ciddaa kuma lihidin marka waxaa soo haray w dumarkii kale la aqalgalay iyagu markaa inay ciddadii leeyihiin baa laga fahma wain طalaqahaa bacda alkhalwa hadaba dukuulku waa jimaaci haddii uu furay isagiioo la gaar noqday laakiin aan jimaacin oo maalan de habeen baabay isla hoydeen ama islamay hoyde wakti bay markaa wada qaateen laakiin wax jimaaca magalma ihi ma dhicin kadib buu furay fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku jira halkaa miyaa ciddo lagu leeyahay oo aqalgal baa laga soo qaadayaa kol haddii laysla gaar noqday mise laga soo qaadi maayo asaxuhumaa midkooda sixada badani anahu laa ciddata calayha waa inaan ciddo lagu lahayn waxa un markaa eh, labada qowl ay kasoo kala baxayaan tafsiirka qowlka ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay eh, eh, ya ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmuminaati uma alaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna masiiska halkan maxaa laga wadaa intaydaan taaban haddaad furtaan taabantani ma jimaaciiba mise la gaar noqoshadii iyo istimtaacaadkii kaleba way soo gelayaan saxaabaduna markaa tafsiirkeeda waa ku kala gedisnaayeenoo cumar iyo cali bn abi aalib iyo waxaa laga soo geri bal qaarkood khulafaa larbaca bay idhaahdaan in ay yidhaahdeen idaa aqlaqa baaban wa arkhaa sitran falaha sadaaqu kaamila wacalayha alcidda oo markaa la yidhaahdo min qabli an tamasuunadan waa intaydaan la gaar noqon ama aydaan si uun ugu istibtaacin walow yaanu jamaacba dhicin ibnu cabaas iyana waxay ku fasireen masiisku halkan iyo meeshuu qur-aan ku yimaadaba yahay galmadii ama jimaaci uu yahay dee kaasaana marka aayaadkii kale ay markaa u nusreynayaan markaa waxay noqonaysaa in arrintan la eegaya ay tahay aljimac sida imaam shaafici raximah llahu tacaala doortay oo qowlkiisa jadiidka ah, kale waa qadiim waman wajabat calayha alciddatu wahiya xaamil haddaba waxaa laga hadlayaa gabadhaas almufaaraqa fi lxayaa marka alaaq buu inoogu tusaaleyey laakiin wixii kaloo dhamina waa la mid saan arki doona insha allahu tacaala waman wajabat calayha alciddatu hadaba gabadha ay ciddadu ku waajibtay waa ciddadii markaa dee nolosha ti lagu kala tegey wahiya xaamilun iyadiyo markaa uur leh ictadat waxay ku ciddo tirsan biwadci alxamli inta ay markaa ka umulayso oo umusha ayay ku ciddo tirsanoo markay umusho oo caloosheedii ay madhnaato markaas ayaa ciddadeedu ay dhammaanaysaa waulaat laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna waa ka ilaahay watacaala yihi markaa waa in caloosheeda ay soo madhnaato hadday hataa mataana siday ama eh, maaragtay eh, tiraba ku jirtay saddex iyo afar iyo hadday siday wixii o dham markay soo wada dhamaadaan ayuuba ciddadeedu dhamaanaysa wa akaru arbacu siniina xamliga ay ku ciddo tirsanayso ama sidiisaba dee xamliga inta ugu badan ee caloosha ku jiri karaa waa afar sannadood waa arrin markaa kolley fuqahaduna ay ku kala aragti duwan yihiin dhakhaatiirtuna iyaguna ra'yi ay ka leeyihiin fuqahadu markaa iyagu waxay wax ka qaataan waaqica iyo wixii ay arkeen ama la arkay marka eh, imaamu maalik raximah llahu tacaala ayaa wuxuu yihi hadihi jaaratuna imra'atu muxamed ibni cajlaan imra'atu sidqin wa zawjuhaa rajulu sidqin xamalat ثalaaثaةa abطuni fi اtnay caشhara sana taxmilu kula baطni arbaca siniin maxamed ibni cajlaan oo ruwaadda xadiidka ka midka ah haweenadiisii waa tan la jaarkaagu saddex caruuray dhashayoo laba iyo toban sanadood bay ku dhashay mid walba afar sanadood iyo caloosha ku siday waa gabadh lagu kalsoon yahay buu i ninkeeduna waa nin lagu kalsoon yahay warkaana waanu haynaa dee markaa waaqica iyaa ka xoog badan wax kastoo dhakhtar kasta iyo wixii doonaa uu sheego kol hadii waaqici la hayo dhakhaatiirtu markaa meel haw raadiyaan oo iyagu bal cilada iyo siday ku dhacday iyo waxoodu waa aragti iyo nadariyaad weeyi waxaa laga yaabaa inaan weli halkaasi aanay u bixin oo weli iyaga aanay u markaa waxa weya bidhaamin laakiin de kol haddii waaqicii laga arkay arbacu siniin baa markaa xamligii ugu badan wuxuu yihi wain wadacat haday umusho maa lam yutasawar fiihi wax aan laga suuraysan oo aanay ka muuqan kuna qarsoonayn inta la garanayo khalqu aadamiyin abuur bani aadam iyo sawirkiisii wa wa shahida alqawaabilu umulisooyinkiina ay ka markhaati kaceen ama dhakhaatiirtii dadka aqoonta u lahaa ana dalika khalqu aadamiyin bani aadam abuurkii waxani inuu yahay faqad qiila waxaa la yidhi tanqadii bihi lciddatu ciddadu way ku dhammaan wa qiila waxa kale oo la yidhi waa ariiq labaade fiihi qowlaani maya laba qowl iyaa meeshan gelay haddii ilmo aan dhammays ahayn ay umusho oo laakiin suurad bani aadan ka muuqato dee hadal ma laha ciddadu way ku dhammaanaysaa bilaa khilaaf xataa hadii suuradu aanay ka muuqan laakiin dadka aqoonta u leh ay garanayaan ee markaa ahlulkhibraha halkaasi waa sankii halkaasi waa indhihii halkaasi waa saas lakin wax bay nooga muuqdaan qofkii lakiin aqoonta u lahaa uu garanayo taasina iyaduna hadal ma laakiin hadii aan sawirba ku jirin ku qarsoon iyo ku muuqda toona markaa weya laakiin ay dadkii aqoonta ulaha yidhahdaan waa bani aadam soo dhacayo aan abuurkiisii dhammaystirmin ay sidaa yidhaahdaan waxaa bilaa sawirka ay maaragtay de hilibkaa wastada hilibka soo dhacday miyaa la odrhanayaa waa ciddadii way ku dhammaatay mise ciddadu ku dhammaan mayso waxaasi laguma kalsoonaan karo in uu yahay bani aadam waxaa laga yaabaa wax kale oo markaa iska soo dhacay inuu yahay laba qowl baa ku sugan laba ariiq imaam shaafici hadalka halkan laga hayo waa inay ciddadii ku dhammaanayso kol haddii ahlulkhibri yihahdeen waa bani aadam abuurkiisii ama mabdiiisi bilowgiisii waa ku dhanta qowlka kale ee labaad qowl bay takhriijinayaanoo xagga umulwaladka ay inoogu eh, maarata aynu kusoo marnay iyay ka takhriijinayaanoo eh, waataynu soo marnay inaanay gabadhii umulwalad ku noqonaynin wixii aan noocaa ah wixii noocaas ee aan markaa sawirba lahayn inaanay umuwelad ku noqonayn lakin waxaa la yidhi labada masle way kala duwan yihinoo halkaa umuwelad magacii welad baa la doonaya ilmaa la doonaya de markaa waxna weli ilmamuu noqonin halkan laakiin waxa weeyaa raximkii inuu soo madhnaaday baa la doonayaa taasina way ku filan tahay marka halkan qowleynka la gelin maayo dariiqa rajaxan ee mansuuska ihi waxa weeye waa taqriiru nasayn halkaana inteeda loo daayo halkanna masaladeeda loo daayo wuxuu yihi wain kaanat min dawaati laqraa'i hadday gabadhani tahay haddaba tu aan uur lahayn laakiin gabadhii markaa dhiiga helaysay hadii ay tahay aqraaduna waa duhriyadiie ictadad waxay ku ciddo tirsan bialaaati ahaarin saddex jeer markii ay maaragtay duhriyadeedii dhammaadaan oo saddex jeer dhiiggii ay hesho ayaa oo kala dambeey ayaa waxay noqonaysaa gabadh markaa cidda baxday liqowlihi tacaala wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quru quru'duna fi lmadhabi hiya alahaar waa ohriyada oo yani waxa weeye waktigaa ay daahirka tahay baa ayaa qurci la yidhaahdaa ee udhexeeya labada xayd labada xaydo waktigan udhexeeya gabadha ay daahirka tahay ayaa la yidhaahdaa qurci ama qarci labadaba waa la yidhaahdaa uhrina waa la yidhaahdaa marka النقاء المحتوش بxayضتaيn aو بxayضi ونiفاas ayaa waxaa la yidhaahdaa qur'i ama qar'i iyo طhriba haddaba saddex noocaasay ku tirsanaysa لqowlihi taعaalى faطلquuhuna لcidatihina ay inda libtidaaءi cidatihina ciddadoodu markay bilaabmayso fura baa la yihi dumarkii dee waktiga la furaana waa marka ay daahirka yihiin iyagioo dhiigiila lama furo marka haddii aqra'du ama quru'du ay tahay xaydadii de waxay noqon lahayd eh, maaragtay in la yidhaahdo xaydkiibuu ka bilaabmaysaa ciddadii xaydka markaa lagu furo ile waa ciddada marka waktiga ciddadooda ay bilaab bilaabmayso oo ciddadoodii ay tirsanayaan hala fura baa layihi haddii markaa xaydka uu yahay quru maarata qurucdani sida madaahibta qaarkood ay qabaan de waxay noqon ciddada u fura baa la yidhi mar ay markaa waxa weyaan ciddadii toos u gelayso hala furo oo markaa duhrigii lagu furin bay noqon lahayd ilan duhrigii ciddo maahe xaydada dambe la tirsan doona in markaa xaydadii lagu furo ayaa de meesha imanaya marka markaa xaydadii ay markaa geli rabto markaa markaa la furo taasna cidi ma odhanayso wuxuu ihi wamataa yuxkamu binqidaai lciddati eeg markaa maxaa noqonaysaa gabadhi markii la furo iyadoo daahira ee dhiiggii u horreeyay hesho duhrigii koowaad baa u dhammaada oo qarcigii koowaada dhiiggaasi markuu ka dhammaado oo haddana ay daahir noqoto oy dhiiggii labaad hesho waxaa dhamaaday duhrigii labaad baa dhamaaday mid unbaa u hadhay marka haddana xaydkaasi uu ka dhamaado oo ay duhrigii ku xigay ay ay marka haddana ay gasho waa kii saddexaad ee u dambeeyey kaasi markuu dhammaado oo dhiiggii ay hesho saddexaad ayaa caadadeedi ayaa ciddadeedii ay dhammaatay haddaba goormay ciddadu dhammaanaysaa ma isla markaa ay dhiigga saddexaad heshaba mise wakti baa la sugi wuxuu yihi wamataa yuxkamu goormaa la xukumayaa binqidaai lciddati ciddadii inay dhammaatay qiila waxaa la yihi fiihi qowlaan yani laba ariiq baa meeshan jiro oo koowaad wuxuu leeyahy fiihi qowlaan masalada laba qowl baa ku sugan axaduhumaa mid wuxuu leeyahay in kaana alaaqu fii uhrin haddii gabadh iyadoo daahira la furay inqadat waxay ciddadii ku dhammaan biacni fi lxaydati athaalia dhiiggii saddexaad sidaa markay u aragtaba ciddadeedii way dhamaatay waayahay wain kaana fii xaydin haddii iyadoo dhiigle la furay oo alaaqu bidca uu ahaaba maalan inqadat ilciddatu ciddadii waxay ku dhammaan biacni fi lxaydati araabica tii lagu furay markaad kasoo bilowdo dee ta ku afara dhiigga ku afara markay sidaa u bilowdo ayay saddexdii duhri u dhammaadeene markaa iyay furmi ayuu qowl leeyahay dariiqa koowaad ka tirsan wlqowl thaani qowlka labaad isagu waxa uu odhanayaa laa tanqadi اlciddatu ciddadu dhammaan mayso xataa taxiida wa laylatan aw xataa yamdiya yowm wa sia makhtuuaadka ku qoran xataa yamdiya yowm walaylat ilaa habeen iyo maalini ay dhammaanayso dariiqan koobaad oo labada qowl ay ku sugan yihiin dariiqa markaa maaragtay sheekuna uu soo horreysiiyey ah wuxuu leeyay masaladan laba qowl baa ku sugan labadaa qowl mid wuxuu leeyahay dhiiggii saddexaad hadday hesho ama haddii dhiig lagu dhex furay dhiiggii afraad markay saa hesho iyay markaa ciddadu dhammaanaysaa lama sugayo aqalulxaydkiioo war waxani waa intaas aanu dhiig caadaba ahayne hal la sugo bal habeen iyo maalin inuu socdo iyo inka lama odhanayo waayo daahirku waa asalaama wa cadam lcila inaanay xanuunsanaynin oo ciladi aanay jirin iyo asalku yahay markaa dhiiggii la arkaaba inuu caadadii yahay iyuunbaa laga soo qaadayaa maa lam yatabayan khilaafuhu wax sidaa khilaafsan haddaanay imanin markaa kol hadday dhiiggii aragtay ciddadii way dhammaatay dee haddii markaa istaago oo hadhowtona ay dib ka caddaatay inaanu dhiiggii caadada ahayn dib baynu ka ogaanay inaan ciddadii dhammaan laakiin asal ahaan mar haddii dhiiggiiba la arkay ciddadii way dhammaatay waana ka muctamadkaa wey qowlkaa ayaa qowlka saxiixa muctamadkaa ariiqan koobaad qowlka labaad isagu wuxuu leeyahay ma hubno waxani inuu yahay dhiiggii ilaa maalin iyo habeen uu socdo marka markuu habeen iyo maalintiisi u dhammaysto afar iy labaatankii saacadood ayaynu ogaanaynaa inuu dhiig caado oo saxa yahay dabetna waxaynu ogaanaynaa markii uu bilaabmay inay ciddadu dhammaatay saasuu kali ley marka dee labadu isku waafaqsan yihiin halkaa inay ku dhammaanayse laakiin isla markaa maynu xukumaynaa mise waynu sugaynaa iyunbay labada qowl isku khilaafsay waqiila ariiq kale ayaa wuxuu leeyahay in xaadat lilcaadati inqadat اlciddau biاacni fi اlxaydi haddii ay inxaadat lilcaada waktigii caadadeeda ahayd ay ku beegnayd hadduu dhiiggani yimid inqadat ilciddatu ciddadii waxay ku dhammaan biacni fi lxayd sidaa marka dhiigga u bilaabmaba waktigeediina uu ku beegan yahay de iska garanayna inuu isagii yahay markaa ciddadii toos bay u dhammaan wain xaadat ligayri اlcaada haddii dhiiggani waktigeedii wakti aan ku beegnayn ama uu soo hormaray aduu soo hormaray waktigeediiu ka soo hormaray laakiin de waa dhiig noqon kara haddii markaa ay dhiiggii ay hesho waktigeedii wakti ka soo hormaray lam tanqadi ciddadii dhamaan mayso xataa yamdiya yowmun walayla markaa kani muxuu samaynayaa ariiqani labadii qowlee imaamka laga arkay iyuu isku dayayaa qoladan isku dayayaan inay yidhahdaan imaamku isma khilaafine laba xaalo iyuu ka kala hadlaya waa ikhtilaafu axwaal arrintu xaaladaha kala duwane ma kala duwana aqwaasha imaamku oo laba xaaladood iyuu ka kala hadlay laakiin waxay rajaxayaan inay meeshani laba qowl tahay labada qowlna uu rajaxan yahay mar walba in la eegayo uu kol haddii la helay asalku waa salaamada iyo badqabka markaa inaanay cilad iyo xanuun jirin iyo asale dhiig ciddadii saasay ku dhamaatay wain kaanat taasi markaa waa gabadhii maxaynu kasoo ku jirnaa weli tii markaa nolosha lagu kala tegey tii uurka lahayd waynu ka soo baxna tii aan uurka lahayd ee dhiigga helaysayna imikaynu ka baxna maxaa dhiman tu aan uur lahayn dhiigna aan helayn waa kan wain kaanad hadday tahay gabadhan la furay ama maaragtay dee la kala tegey miman laa taxiidu gabadh aan dhiiggii caadada helin oo sababtu maxay tahay lisikarin dee waabay yar tahayba oo mabay gaadhinba waktigii maaragtay dhiigga la hela mabay qaan gaadhin ama waabay qaan gaadhay waxa un iyaduna lamida dee cilad baa iska jirto mararka qaarkood bay dhacdaa gabadhu iyadoo dhowr iyo tobana shan iyo toban iyo lix iyo toban iyo toban iyo inay dhiig ba isku arag hadday haddaba noocaa tahay oo ilaa yaraanteediiba aanay dhiigba helin lisikari tubayaduna lamid noqonaysa aw iyaasin amaba se dee way weynaatay oo waa dhalmadays deetana ya-isat way ka quusatay dhiiggiio waa dhalmadays deetana markaa dhiigba male labadaasi iyagu siday u ciddo tirsanayaan ictadat bihalaathati ashhurin iyadu labadaasiba saddex bilood markii la furo ama la kala tago saddex bilood unbay tirsanayaan liqawlihi tacaala واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن labadaas la isku qabtay kuwii dhiiga ka quustay iyo kuwii aan weli dhiigba helin labadaasiba saddex bilood bay tirsanayaanba aayadda qur-aankii tiri waayahay taana garanay weli waxbaa dhiman oo waxaa dhiman haddii dhiiggii ay iska weydo iyadoo aan yaraaninahayn hore waktigii dhalmadayskana may gaadhin laakiin si un baa dhiiggii looga waayey fain inqaaca damuha haddii gabadha dhiiggii un laga waayo iyadoo markii hore dee heli jirtay liayri caaridin halkan waynu kala qaadi licaarid iyo liayri caarid baynu u kala qaadi yani arrin cillo ku timid daraaddeed la garanayo hadday u weydo dhiiggii sida inay nuujinayso oo kale iyadaiyo umushay oo ilmihii jaqayo iyuu furay dee dhiig ma helayso sida badan muddaani dhiig markaa helaynin taasi ciddadeedu waa halkii aynu soo marnay un waa la sugayaa ilaa intay dhiiggii helayso intaasoo dhan cidday ku jiraysaa hadday labadii sanadood ilmahay nuujinaysayba ay dhiigga aanay arag kolley balaa dumarku waxay u badan yihin kuwa lixda bilood ee hore un arag iyo kuwa ilaa sanad inkastoo kulba ku xulan tahay nuujintu say u badan tahay haddii ilmaha ay xoog u nuujinayso oo aanay masaasad iyo waxaa ku mashquulinayne ilmuhu iyada un jaqayo ma arkayso laakiin haddii dee taara wa taara marna maaratay marna xaggan marna xaggan loo duwayo markaa dee dhiiggii wuu iska imanaya haddaba haddi ay ilmihii jaqsiinayso uuno dhiiggiiba aanay arag waxaasoo dhan waa hal tohri unbaa la xisaabinaya alaaatu qurgiiba iyadu ay markaa tirsan saddexdii dhiig iyo iyadu sidii u ilaashanaysa laakiin in inqaaca damuha ligayri caaridin wax aan la garanayn wey caarid waa wax soo dariyey laakiin ligayri caaridin macluumin baa laga hadlaya kolle waba waxunbaa dhiiggi u diide laakiin wax ku soo dariyayoo la garanayaa ma jiro dhiiggiina waa laga waay ma nuujinayso waktigii markaa dhalmadayska may gaadhin dhiigga hore way u heli jirtay laakiin wax unbaa ku yimid kolley de iyo waxyaala kole cillad baa jiraysa soddon jir afartan jir waa inahaa dhiiggii laguma hayo wahiya miman taxiidu intaa ka horna waxay ahayd dumarkii markaa dee dhiigga heli jiray aan gaadhinna waqtigii markaa dhalmadayska aan gaadhin taasi say u ciddo tirsanaysaa fa fiihi qowlaan khilaaf baa ku jira laba qowl ayuu imaam shaafici raximah llahu tacaala uu isugu khilaafay axaduhumaa labada mid ahaani waxa weeye taqcudu ila aliyaas taqcudu ila aliyaasi waxay markaa fadhiisanaysaa oy sugaysaa weeye ilaa inta ama ay dhiiggii helayso ama ay dhalmadays noqonayso markay dhalmadaysana uma tactadu bishuhuur markaasay saddexdii bilood dib u tirsanaysaa kan koobaad waa muctamadkiiye wuxuu leeyahay jadiidkii weeyaane gabadhaa iyadaa ah dee waxa weeye dhalmadaysna ma aha tu aan weli dhiiggii gaadhinna aan helinna ma aha dhiigga way soo heli jirtay baa ku yimid inagu garan mayno haddaba aayaddii unbay walmualaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quruu aayaddaasaan ufadhina deetana weli uhrigii koobaad unbay ku jirta oo hadduu sanad socdo ka war iska socdo laba sano iska socdo saddex sano afar sano shan sano lix sano toban sano labaatan sano soddon jirba bay dhiigga ku weyday konton jirkii bay maraysaa weliba waxa ma hayso iska sug baa ilaa inta markaa dhalmadayski dhalmadayski markaa halkee lagu dhalmadaayaa wuu inoo sheegi doonaa markii ay haddaba waktigii dhalmadayska gaadho iyaa laleeyahay hadda way kaa dhamaatay waxaad haddaba samaynaysaa adigoo dhalmadaysa in lagu furay baa laga soo qaadayaayo imika lagu furay saddexdii biloodoo dhalmadaysku tirsa ay tirsan jirtay ayaad hadda tirsanaysaa qawlkaa weyaan qawlka muctamedki waayo wax aayaddii loo khilaafo meesha kuma hay nabi iley hadday ama waa dawaat quru weeye gabadhani dee qurudeedii ha sugto haddii kale ha inay yaa istahay wa fil iyaasi qowlaani haddaba qowlkan intaynu ku jirno qowlkan ah yasigaa la sugayaa iyo dhalmadayskaa la sugayaa halkee lagu dhalmadaayaa qowlaan laba qow ama dhalmadayska markaa la eegaya waa halkee laba qowl baa ku sugan axaduhuma mid waxa weeye iyaasu aqaaribiha waxaa la eegayaa qaraabadeeda waxaa la eegayaa edooyinkeed e, walaalaheedii ka waaweynaa soo garan maysid kuwii aabaheed la dhashay kuwii awogeed la dhashay wixii lagu yaqaanay konton jirka iyo dhow ma imika soomalidu konton jirka way iska dhamadayaan e, hadday markaas sidaa caadadoodu ay ahayd kuwaasun bay raacaysa kaasi waa qawlo halkaasu markaa ka eegaya wuxuu leeyahay kolley dee dadkeedii ma khilaafayse dadkeedii ha loo eego wthaani ka labaad waa muctamadkii iyaasu jamiici nisaa waa inta aynu dumar maqlaynay ee adduunku soo jiray wixii dumar warkoodu ina soo gaadhay ee uu sugnaaday halka ugu sareysa ee dumar ay ku dhalmadaayeen markaa waxay yihahdeen waa labiyo lixdan ilaa imika intaan haynaa bay yidhaahdeen waa labiyo lixdan haddii wax ka badan la helana halkaasaa loo sii guuri hadii la helo mid markaa ilaa toddobaatankii dhiigga helaysay labiyo lixdanki waa laga guuriyo si dhulyasigii wuxuu tegi toddobaatanku tegay laakiin ilaa imika intaan hayna bay fuqahadu waa labi iyo lixdan halkaasay sugaysaa markaa muctamadkii saas wey wlqowl thaani qowlkan labaad isagu wuxuu leeyahay war waxaas wuu adeg yahay xaaladdu way adag tahay soddon sanadood iyo wax lamida maaratay inantii ha iska joogto oo sidaa ha ku gabowdo ubad bay ubaahan tahay caruur bay ubaahan tahay sidaan kale hawlaa jira maaratay reer bay ubaahan tahay ila ninkani waa kan furay ama ka tegey markaa xaaladdu way adag tahay maxay samayn taqcudu way fadhiisan ilaa an taclama ilaa ay hubsanayso baraa'at araxim in caloosheedu maran tahay oo ilma aanu ku jiran uur lahayn markay markaa hubsato uma tactadu bishuhuuri deetana saddexdii bilood ayay tirsani markay intaa markay hubsato ay ogaatay inaan maarata uur lahayn markaasay markaa ka bilaabi saddex bilood oo cusub oo horleh waayahay haddaba goorma is ogaanaysaa inaan caloosheeda waxba ku jirin wa fii qadri daalika qadarka ay isku ogaanaysa inaanay uur lahayn qowlaani laba qowl baa ku sugan dhakhaatiirtii arrimaha maaha muddaa lagu ogaanaya axaduhumaa qowlka koowaad wuxuu leeyahy tiscatu ashhurin haddaynu qowlkan dambe ku soconno ka u muctamadkaa weeyaan inaga qawlkii hore noo muctameda qawlkii hore laba qawl baa ka farcamay labadi qawl ka farcamay kii dambea muctamed ahaa halkaa wadaysa qawlkan dambe haddaynu qabano kanaa muctamed noqonaya axaduhumaa tiscata ashhur sagaal bilood waa intii dee ilmuhu ku dhalan jiray sagaalkii bilood markay sugto ee waxba ay ku soo bixi waayaan iyay saddex biloodoo cusub ay tirsanaysaa wathaani qowlka labaad wuxuu leeyahay mayane arbaca siniina ama arbacu siniina afar sanadood bay tirsanaysaayo waa akaru muddat alxamli waa intii ugu badnayd uurka iyay tirsanaysaa buu kaasinay wuxuu yihi wain ictadat الصagiiratu wuxuu ku soo noqday qoladii markaa aan weli gaadhinba dhiigga in ictadat الصagiiratu gabadhii aan markaa yarayd ee aan dhiigba helin ee aynu hi saddex bilood bay tirsanaysaa hadday ku ciddo tirsato bishuhuuri bilihii saddexda ahaa hadday tirsato faxaadat ay dhiiggii deetana hesho fii anaaiha saddexdii bilood ka dhammaan dhexdeedii iyaa dhiiggii ay heshay intaqalat ila ahaar dee dhiiggii u wareegeysa saddexdii bilood way ka gudbaysaayo ila dawaatulquru bay noqotee yatarabasna bianfusihina alaaata quru aggaas u wareegeysa waaya oo haddaba waaye muddadii imika ay soo tirsanaysay laba bilood iyo bar baa dhammaadee intaa ma loo xisaabinaya duhrigii koobaad baa dhamaaday ma la odhanayaae laba duhri oo dambaa kuu haday wuxuu ku yihi waa yuxtasabu buu isagu yihi waayahay musanifku isagu saasuu yihi wayuxtasabu waa loo xisaabi bima madaa wixii tegey duhran hal duhri baa looga soo qaadi laba kalun baa uhahay baa laodhan waayo waqti ay daahir ahayd yaa dhammaaday saasuu isagu yihi waqiila waxaa la yihi laa yuxtasabu may kaa hore la tirsan maayo maxaa loo tirsan waaye waxaa la ysku hayaa quri ama uhri maxaa la yidhaa marka kani wuxuu leeyahay waa aduhru lmuxtawishu ama almuxtawashu bidamayn waktigan ay daahirka tahay ee hareeraha dhiig ka xigo labada dhinacba dhiig ka xigo iyaa uhri la yidhaahdaa iyo mayana waktiga ay nadiifta tahay ee daahirka tahay baa ayaa uhri marka muctamadku waxa weeye waxaa duhri lagu sheegaa inuu yahay waxaan dhiigna ka horeeyey dhiigna ka dambeeyo kaasaa duhri la yidhaahdaa dee markaa iyada keedan hore dee dhiigmayla kama horeyne ma noqonayo duhri ma noqonayo markaa isaga la tirin maayo kii lagu furay la tirin maayo waxaa la tirin markaa ay dhiigga heshay waktiyada ka dambeeya ay daahirka noqoto iyaa saddex la tirsani musanifku isagu yii walawalu asaxu ka hore buu isagu yihi laakiin qolada maaragtay shaykeynka iyo sida kaley marayaan waayahay intaasoo dhami waxa aynu maanta o dhan ka sheekeynaynay weli waxaynu ku jirnay qeybtii koobaad ee ciddada oo ahayd almufaaraqa fi lxayaa tii nolosha lagaga tegay weliba iyadana waxaynu kusii jirnay qeybteedii koobaad oo waxaanoo dhami qeyb koobaad bay isku noqonayaano waa maxay waa gabadhii xorta ahay iyo intaasoo xaaladood maraysa iyadoo uurle iyadiioo dhiiggii helaysa iyadiioo aan labada midna lahayn waxaasoo dhan iyadii baa maraysa waad soo aragtay imikana iyadiioo addoona iyaynu u gudbaynaa wuxuu ku yihi wain kaanat amatan hadday addoon tahay fain kaanat xaamilan hadday uur leedahay faciddatuhaa bilxamli tii orta ayadu bay lamid tahayo ilan uurkii lama kala qaybin karee waulaatulamaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna halkaa wey wain kaanat min dawaati aqraai dumarkii dhiigga tirsanaya haday tahay ama uhriga tirsanaya hadday tahayna ictadat biqar'ayni laba uhri unbay tirsan oo iyadoo markii la furay dhiigga koobaad dhiigga labaad markay bilowdaba way cidda baxday ayay noqonaysaa oo de waxa weya waxaa la kala qaybinaya gabadhii xorta inta tirsanaysa saddex bay ahayd saddexdii marka lakala qaybiya hal iyo bar buu noqonayaa barhkii ku beegan yahay la garan maayo ilan goordhiiga dambe u ka iman cidima sii ogeen marka waa la buuxin waa la dhamaystirayaayo laba uhuri oo dhamaystiran bay tirsanaysa wain kaanat min dawaati shuhuuri hadday dumarkii marka ay xorta yihiin bilaha tirsan jiray tahay oo waa yaaiskii iyo sakiiradii tii yarayd iyo tii dhalmadayskii ahayd hadday tahay adoonna ay tahay fa fiiha alaaatu aqwaali saddex qowl baa ku sugan axaduha midka koowaad wuxuu leey alaaatu ashhuri xortii iyo addoontii waa isku mid xagga bilaha oo xaguu ka eegay dee wuxuu yihi saddexdan bilood waxaa lagu hubinayaa inay caloosheeda wax ku jiraan iyo in kale adoonnimo iyo iyo xornimona dee uurku kuma kala duwana waxaa la odhanayaa addoontu bil iyo bar lagu ogaada inay uur leedahay gabadha xortaana saddex bilood baa lagu ogaada isku si baa lagu ogaada waa ka siman yihiin kol hadday sidaa tahay isku si haloo eega wiil saddexdii bilood ha tirsato wathaani ka labaad wuxuu leeyahay shahraani mee laba bilood maxaa yeelay markii ay dhiigga tirsanaysayba labay tirsanaysay soo maha imikana dee waxa dhiig walba bil baa udhigma illa waa saddex dhiig iyo saddex bilood bay ahaayeen marka kol hadday laba quri tirsanaysay laba bilood ha tirsato wathaaliu ka saddexaad waa muctamadkii shahrun wa nisfun bil iyo bar wey waayo addoontu kolkeeda horeba soo maraynay oo dhami gabadha xorada nuskeed bay ahay waxaynu ka guurnay uun aqraadii cilladaynuga guurnayna waynu sheegnay wixi baa noo qeybsamay lakiin halkan saddexdii bilood bay qaybsamayaan bil iyo badh waa bil iyo shan iyo toban cisho saani toos bay u qaybsamayaan markaa waxba laba biloodna laga dhigi maayo saddex biloodna laga dhigi maayo gabadha ama waa yaais ama waa inta way ku caddaan waxbay maarata waxbay ku cadaan karaan markaa waxaa laleeyahay bil iyo badh iyaa ku filan weli addoontiibuu ku jiraa wuxuu yihi wain cataqad ama uctiqad haddii hadaba la xoreeyo fi ahnaai lciddati iyadoon ciddadii ka dhammaan haddii la xoreeyo oo maalan de ciddadii xornimada iyo maarata addoonnimada ku kala duwanayda xamliga ma waa labadii dambe iyadoo aqraadii kudhex jirta ama bilihii kudhex jirta haddii la xoreeyo fain kaanat rajciyatan alaaqeedii baad eegiyo haddii qaabkan loo furay ahayd kii rajciga ahay lasoo ceshan karayey atamad ciddata xuratin halkaa iminka u guurtay unbay ciddadeeda u guuriyo gabadh xor ay isu bedeshay soo maaha intii xortu ay tirsan jirtay ayay tirsanaysa wain kaanat baa-inatan haddii laakiin uu baa ahaa oo tu aan la soo ceshan karaynin ay ahayd fa fiihi qowlaan laba qowl iyaa markaa imaamkii uu kuleeyahay ma guuraysaa mise guuri mayso sida xooga badan halka waa inaanay guuray waayo iyadiyo ninkii maanta wax ka dhexeeya ciddadii sibay ku laasi ku dhacday iyadiy ninkin waba kama dhexeeyaan intii unbu aq ugu leeyay wax aqoo cusub oo ku yeelanayaa ma jirto way ciddadu waa xaqu zawj baan ninka ayaa xaqiisii ay tahay marka eh, kol hadday addoonnimo ay ku kala tegeen dalaaquna uu baa-in waxba ku yeelan maayo wax cusub intii markii ay ku kala tegeen unbu ka kale rajiyadii buu ilxaaqinaya waayahay wuxuu yihi wain wuiat bishubhatin waayahay eh, wuxuu hadda kaala hadlayaa alaaq buu inoogu soo tusaaleeya wixii aan alaaq ahayn fasakaadiina halkaasunbay gelaysaa iyada ka hadli maayo lakin wadshubihi buu ka hadli wuxuu yihi wain wuiat ama waman wuiat gabadhii loogu tegay bishubhatin si khalad ah lagu khaldamay ee ama dee guur aan sax ahayn loogu tegey ama xaas nin xaaskiisii uu mooday o loo soo hooyey un iyadoo markaa aan ahayn oo dee khalad uu dhacay wajabat alayha ciddat lmualaqa hadii jimaac dhaco oo dee galma ay meeshii timid khaladna ay ahayde wax markaa lagu talagalay aanay ahayn xumaan lagu talagalay aanay ahayn waxa iyaduna dee lamida ninkii waalla ninkii waalla hadduu qasbo oo uu de jimaaci la yimaado de wadu shubahaanu meesha ila imanaya ila ninkan sinama qabanayse wixiisi markaa sidan oo kale unoqonaya ku dhashana waa loogu abtirinaya oo ilmihiisii uu noqonaya hadaba wajabat calayha ciddat lmualaqa gabadhaa iyadaa tii la furay ciddadeedoo kaley tirsanaysa tii la furay ciddadeedina wadigii soo arkay khulcigii waa saas oo kale faskigii waa saas oo kale wax alla wixii alfiraaq fi lxayaa nolol wixii maarata gabadhii lagaga tegey oo dhami waa sidaa ama ha noqoto nikaax saxiixa ama ha noqdo nikaax faasida ama ha noqdo wad ushubeh intaasi waa isku wada xukun halkaa waad haysa maxaa kuu dhamaaday almufaaraqa fi lxayaa baa kuu dhamaatay tii nolosha lagaga tegey waxaa iminka loo gudbayaa dumarkii laga dhintay wuxuu yihi waman maata canha zawjuha gabadhii laga dhintay wahiya xaamilun iyadoo uur leh ictadat biwadci lxamli iyaduna waxay tirsan uun umusha unbay tirsan iyaduna marka markaa ay umusho iyay cidda baxaysaa oo waulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna baa meesha inoo taal walow ay aayaddi aayaddu alaaq ka hadlaysay oo dee suuratu alaaq ay ahayd laakiin haddana dee lafdigu waulaatu laxmaal kuwii uurka lahaa ajaluhuna an yadacna xamlahuna ajashoodu muddada ay tirsanayaan waa intay ka umulayaan markaa lagama hadal ma tu la mise waa tu laga dhintay aayaddii wafaadka والذiina يتوفوna miنkم ويdruuna أزواaجa يترabصna بأنfuسihina aربacaةa أشهuri وacaشhرa aayaddaa cumuumkeeda tanaa khasisaysa iyadoo haddana labada nas ay mid waliba uu yahay caamu min wجهi وkhaaص min wجهi halkaana usuuliyiintu ay hadal lahaayeen إida kaana أxad الnaصayni caama min wجهi وkhaaصa min wجهi maxaa la yeelayaa halkan xadiiث baa yimid oo kala saaray qisadii subaycat alaslamiya radia allahu tacaala canha markii iyadoo ninkeedii uu ka dhintay ay in yar kadibba dhashay deetana iyadoo isququrxisay uu nin arkay abusanaabil oo uu yihi madiga waxba kaa dhow yihiin afar bilood iyo toban cisho ilaa aad fadhido waxba kaama soconayaan buu ku yii maryaheedii bay soo xehato nebigii baa u timid yaa rasuul allah saasaa dha kadaba abusanaabil buu iska hadlay buu xalalti xiina wadacti waxaad xalaal noqotay markii aada umushay markaa xadiidkiiba ayna tusiiyey oo isaguna markaa xuju sii noqday in aayaddan waulaatu laxmaali ajaluhunna oo caam ah oo ka hadlay mualaqaad iyo mutawafaba lafdigeeda uu shamlinayo cumuumkeedaasi uu ka xoog badan yahay cumuumka ku jira wladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wacashra oo aan xaamilo iyo hayru xaamilo kala saarin taasaa markaa lagu khasisaya wuxuu yihi fain kaanad xaailan haddii aanay uur lahayn aw xaamilan bixamlin laa yajuusu an yakuuna minhu ama uur baybay leedahay laakiin uurkaasi uur ninkan ku shaqale maaha masale cusubu soo kordhiyo intii aynu mar hore wixii aynu xaamil ka soo hadlayn oo dhan aanu inoo sheegin laakiin loo wada baahnaa masaladan halkan gaar kuma aha wixii aynu uur soo sheegaynay oo dhan aynu xaamil lahayn waa in uurkaasi ninkan de ay kala tegeen loogu abtirin karayo haddii aan suuragal ahayn oo aan looguba abtirin karin ixtimaalba aanu jirin dee markaa xamligii macnama yeelanayo ayru xaamilun baa laga soo qaaday soo arki maysid haddaba kan halkan tafsiirkeedi kugu shegay halkii meel horena adaa ula noqon doona wuxuu ku yihi tii aan uurka lahayn iyo tii uur lahayd laakiin uurka ay leedahay laa yajuusu an yakuuna minhu aanay suuragal ahayn in ninka ka dhintay uu leeyahay labadaas waa isku xukune ictadad biarbacati ashhuri wa cashrin afar bilood iyo toban cisho bay tirsan sida aayaduba ay sheegtay marka uurkan aan ninkii yeelan karin waakii dee ninka ka dhintayba qof yar buu ahaayo toddoba jira inan yaroo toddoba jir ama lix jira loo dhisay ila waa dhici kartaa ansaxayaa nikaaxii hadduu aabiye udhisay ama awowgii ilmihii dhimay isagii oo aan markaa dee wakti markaa wax la jimaacaba gaarin oo toddoba jira gabadhiina markaa uur baabay leedahayba dee laga dhegeysan maayo ninkii baan uur uleeyahay laga dhegeysan maayo marka uurkani macno ma samaynaya afar bilood iyo toban cisho iyay tirsanaysaa ama ha umusho afar bilood iyo tobankaa cisho dhexdeeda ama yaanay umulin ciddadii intaasay ku dhan tahay ilmahana meesha uu ka yimid ayadaa sheegi laakiin ninkii shaqa kuma laha wain kaanat amatan taasi waa xuradii marka iyaduna wain kaanat amatan hadday addoon tahay ictadad waxay ku ciddo tirsan bishahrayni wa khamsi layaalin laba bilood iyo shan cisho oo waa kala barhkii afartii bilood iyo tobankii cisho weeyaan kala barhkeedii ama hadday de addoontu xaamilo tahay waad garanaysaa waxay la mid tahay uun xuradii bay la mid tahay waaya wuxuu yihi musanifku hadda iminka wuxuu samaynayaa labadii ciddo hadday isku yimaadaan ciddatulwafaa iyo ciddatulfiraaq fi lxayaa hadday labadii isku yimaadaan siday isu saameynayaan wuxuu ku yihi wain alaqa mra'atahu hadduu ninku xaaskiisii furo alqatan rajciyatan alaaq rajciya oo soo ceshan karo uma tuwafii canha deetana uu dhinto iyadoo ciddadii ku jirta e intaqalat ilaa ciddati lwafaati way gudbaysaa waxay u guureysaa ay u wareegaysaa ciddadii wafaadka dhimashada afartii bilood iyo tobankii cisho dee hadday xaamilo tahay waxba isbedeli maayaan hadday xaamilo ahaydo markan rajcid ahayd ay xamliga u tirsanaysay dee markuu ka dhintana xamligii un bay tirsanoo taas waa isku mid laakiin hadday aqraa tirsanaysay oo xaydka ay tirsanaysay kadibna uu ka dhinto way ka wareegayo waxay u wareegi afartii bilood iyo tobankii cisho maxaa yeeley rajciyadu waa zawjo fi xukmi zawjaat fii kaiirin min alayaa fii kaiir min alaxkaam wain alaqa haddii uu furo ixda imra'atayhi labadii dumare uu qabay mid ahaan buu furay bacda dukuuli isagoo labadaba la aqal galay iyo mid ahaan furay wa maata markaasuu dhintay qabla an yubayina isagoo noo sheegin ta furani waati labadiina mid baa furan buu yii intaanu inoo sheegina isagii baa dhintay waayahay haddii markaa alaaqu uu yahay alaaq rajciya hadduu yahay alaaqu alaaq rajciya dee wax mushkilad male ciddadii oo aan dhammaanna uu dhintay labaduba ciddatulwafaadunbay tirsanayaan laakiin mushkiladdu waxay imanaysaa haddii aanu markaa alaaqu rajci ahayn oo tii aan alaaqeedu rajciga ahayne talaaqeedu baa-inka ahaa iyo tii fasakhaadda maarata la fasakhay guurkeedi iyo wixii lamidka soo dhami hadduu ninkii dhinto shaqo ilan iskuma lehe iyo khulcigi iyo wixii lamidka ahaa tii teedii horunba u socon jirtay haddaba halkan haddii alaaqu baa-in ahaa kadibna ciddadii aan dhammaan uu dhintay inoona kale sheeginta furanitay tahay maxaa la yeeli wajaba calaa kulli waaxidati minhuma labada mid walba waxaa ku waajibi awalulciddatayni labada ciddo tooda dheer mid waliba de markaa sida markaa ilaaladu ay ku jirto iyo markaa ixtiyaadku iyay samaynaysaa marka waxaa la eegi mid walba waxay ka soo qaaday inay iyada ahayd ta la furay deetana waxay eegi halka ciddadeedii ay ku joogto waxay haddana iska soo qaadi inaan iyada la furine laga dhintay waxay eegi marka halka ciddadeedu ay ku joogto kolba tii dambaysa ayay tirsanaysaa dee marka hadday xaamilo tahay isku mid bay noqon istay hadday aqraa tirsanaysay dhiigga hadday tirsanaysay furiinka halkan kalena ay afar bilood iyo tobanka tirsanaysay dee say u kala badan yihin ubay eegi waa hadday dhowr bilood dee dhiiggii sugayso dee taasay markaa tirsani haddii dhiiggeedu bil walba uu imanayeyna afar bilood iyo tobankay tirsan saas weeya wajaba calaa kuli waaxidati minhumaa mid walba waxaa ku waajibaya atwaalulciddatayni labada ciddata dheer min alaqraai ee markaa aqraadiya dhiiggii iyagii awil ashur ama bilihii taana halkaa kaga tag tu kale oo iyaduna warkeeda loo baahan yahay wuxuu yihi waman faqadat zawjaha sida nusakda makhtuudkaa ku qoran waman faqadat zawjaha gabadhii weyday ninkeedii wanqaaca canhaa khabaruhu warkeysiina uu ka go-ay ee wax marka jaan iyo meel meeluu dhigay lala yahay waa la waayo ama dagaal ha lagu waayo ama ha safro ama xaj kabaha lagu waayo way dhacdaa meelo badan baa de qofka lagu waayi karaa amba wuxun baa la haaday dee la garanayno meel jaan iyo cedhiba dhigay waa la garan waayo waay ama uu tahriibayba de fa fiihi qawlan ninka isaga ah, gabadhiisii maxay yeeleysaa laba qowl baa ku sugan imaam shaafici raximah llahu tacaala laba hadal iyuu ka yidhi axaduhumaa midi waxa weeye anahaa takuunu cala zawjiya gabadhaasi waa gabadh laqabo wey gabadhaasi waa gabadh laqabo ilaa goorma ilaa an tataxaqaqa almowta ilaa inta ay hubsanayso oo war lagu kalsoon imanayo in ninkii dhintay annaga aasnay baa li dee marka ilaa intay ka hubsanayso yani hadday toban sano qaadanayso labaatan sano de ninka waaba la waaya ka warkeeni de ha saasay markaa ay ku kusug ilaa inta waxaa la yihi de ay markaa warkaasi u imanayo haddii aanu warkaasi imanna maaragtay la gaadhayo cimri ay aada u adag tahay inuu noolaado de haddii soddon jir lagu waayo ilaa sagaashameeyaa loo tiri lixdan sanaa loogu sii dari haddii sideetan lagu waayena isagoo sideetan jir haddii la waayo kaa isaga toban meelaha iyaa dee loogu sii dari waktiyadaas saaso oo kale markaa ilaa wakti markaa la odhanaya ma noola iyay sugi kadibbu markaa xaakimku xukumi markaa uu xukumay ayay dee markaa cido tirsan wa huwa alasaxu qowlkaasi qowlka sixada badan weeyaan maxaa yeelay alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana gabadhani xaas bay ahayd inay sidii xaas u tahay baa asala ninkeedu wuu noolaa sidii inuu u nool yahay iyunbaa asala taasaa lagu soco waa qowl adag laakiin waa muctamedki wathani qowlka labaad annahaa tasbiru arbaca siniina maya afar sano iyay sugaysaa oo ninkaa beri warkiisa meel un laga keeno ha la baafiyo jaraaidka ha lagu qoro idaacadaha ha laga sheego b b c barnaamijka baafinta ha loo diro waxaasoo dhan iminkana de facebook abaha lagu qoro waxaasoo dhan iyaa la isku wada dayaya afar sanadood iyaa ninkaa warkiisa la baadigoobaya inuu balmeel wax ka imaadaan markii laga quusto ee afartii sano ay dhammaadaan markaasaa waxaa laga soo qaadaya la xukumaya inuu dhintay hadda inuu markaa dhintay iyaa laga soo qaadi uma tactadu ciddat alwafaa markaas deetna ciddadii dhimashada ay bilaabi o tirsani oo afar bilood iyo tobankii haddaana uur laha dabaan uurba yeelan afar sanaa laga maqna uma taxilu lilazwaaj wixii intaa ka dambeeya ragga way u xalaal waa guursan karta laakiin waa fi aahiri waa xagga xukunka maxkamaddu si ay maxkamaddu xukuntay raggii waa u xalaal waa guursan karta wa hal taxilu fi lbaini laakiin xaqiiqa ahaan ma xalaalbaa oo yani haddii xaqiiq ahaan aanu dhinkeedii dhiman ee uu nool yahay lafteeda ma xalaal bay noqonaysa baatinku wuxuu macno samaynayaa de haddii ninkii dhintay warku waa dhanyi laakiin haddii ay in aanu dhiman oo ninkiioo socdaaba yimaado toban sano kadib sidee wax noqonaya hal taxilu fi lbaaini xataa marka waxa weya sida baainka yani ata cind allahi ilahay agtiisa iyo xaqiiqada sida warku u yahay ma xalaal bay noqonaysa ninkii saasa ataa adun nolya kaga furmaysa fiihi qawlaan laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay may kama furmayso fi bail waana sida caliy bn abi aalib radia allahu taala anhu lakin ali bn abi alib qowlka horaa bu ku taagna isagu hore iyo isagu qabaayo in aanay gabadhaasi ay nin maarata ninkeedii uu qabo maalintuu yimaadana isagii uuni uu qabay hadday cid kale sii guursatay inta qowlkan dambe lagu socday oo nin kale loo dhisay marka uu yimaado waxaa cadaanaya inaan guurkii waxba ka jirin deetana gabadhii la dumaalay markuu yimaado dee ninkaa kale maalan walaalkiiee dumaalay cumar bnkhaaab isaga waxaa laga soo guuriyey inuu yihi ikhtiyaar baa la siino inuu ninkaa u daayo iyo inuu ku noqdo isagu iyuu kala dooran laakiin cali bin abi aalib baa u daadifeeyey oo yihi laysa aladii qaala cumaru radia allahu canhu bishayin warkaas war soconaya maaha ninkan guurkiisi inuu meesha ka baxay oo de wuxuu ku noqda meesha jirino de markaa guurkaa kale ansaxyaan iyo in la yidhahdo guurkiisii sidiibuu qaaim u yahay oo macnaheedu yahay dee ninkan uma dayn karo labadaa mid ahaanunbaa meesha ku jira laakiin la yidhahdo ama guurkiisiibuu dayn ama kan guurkiisuu daynoo laba guur la idhaahdo kii kolba la daayunba ansaxaya taasi war soconaya maaha buu cali bin abi aalib radia allahu tacaala marka maxay noqon waxay noqonaysaa kolley sheekheynku halkaa de qawlku qawlka daciifkaabuu ku dhisan yahay marka waxba maysii kala rajixin baa la idhahdaa laakiin sida u alashbah yani marka qaabka madhabka ushaqeeya marka la eego saad mooddo u dhowdahay ilan inagu inagi ohan jirnay xukmu lxaakimi laa yuxarimu alxalaal walaa yuxilu alxaraam waba ma alaal waba kama bedelo ilaa fi aahir marka maxay noqon ninkaa hore guurkiisi inuu sidii u jiro kan dambe guurkiisuna uu khalad ahaa zinana ma aha u dhashayna waa caruurtiisii mahrulmili bay ku leedahay lakiin ka baxaya way ka ciddo tirsanaysa wad u shubhaa dhacay kolkay ciddadeeda dhamaysatana ninkeedii ayay markaa de kusoo wareegeysa halkaa wuxuu kaga baxay ciddadii noocyadeedii kala duwanaa iyo qaabkii loo tirsanayey wuxuu halkan kaga hadlaya imka asaydii wuxuu yihi wayajib lixdaadu waxaa gabadhii ku waajiba inay asay qaado fii cidatilwafaati haddii ninkeedu ka dhintay oo de xadiidkii saxiixa ahaa laa yaxilu imraatu tuminu bilah walyowm alaakhiri an tuxida calaa meytin fowqa halaa ilaa calaa zawjin arbacata ashhurin wacashraa uma xalaal aha qof markaa dumara oo ilahay maarata maalinta qiyaamaha rumaysay inay asay qaado qof dhintay daraaddii saddex maalmood wax ka badan inay asay sido oo ay basaasnaato maarata isku isu diido markaa dee cadarki iyo wixii lamidka iyo subag iyo wax walba uma xalaal aha mayd aan ahayn ninkeeda ninkeeda isaga misay basaasnaanaysaa afar bilood iyo toban cisho waaya marka ixdaadku waa maxay waa tarku zina waa kano wuxuu ku yihi isaga inoo soo wado maarata iyamu kasoo horreysiiye walaa yajibu waajibi maayo fii ciddati rajciya gabadhii la furay ee rajciyada ahayd iyadu maarata ixdaad iyo maaratay inay isbasaasayso laguma le qaarkood waxba yihad ma isqul xisaaba ah, ufiicanba si ninkeedii usoo ceshido wlmawtuucati bishubhatin tii lagu khaldamay ee ciddadii markaa khaladka tirsanaysay iyaduna de ase ay qaadaysay ee isbasaaseyn waxaasi jirto wa fii ciddati lbaa tii markaa baa ahayd ee dalaaqeeda loo dhamaystiray ama khulciga maarata ku iibsatay muxuu ahaaye furiinka taasi iyadu ma isbasaaseynaysaa qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa kooda xooga badani waxa weeye anahu laa yajibu fiiha lixdaadu wax markaa isbasaasayn ah oo ku waajibaysa ma jirto geerida oo keliya ayuunbaa keenta ixdaadka iyo isbasaasaynta wuxuu yihi wlixdaadu ixdaadku waxa weeye an tatruka ziinata qurux oo dhan inay istaayaan wixii quruxa inay joojiso falaa talbasu xidhan mayso alxuliya dahabkii laysku qurxinayay hadduu dhega yahay iyo hadduu silis yahay iyo hadduu khaatam ama farga yahay iyo wixii lamidka ahaay oo dhan waxaa ma xidhanayso waa ka xaaraan xadiidkii saxiixa ahaa ee umu caiya radia allahu tacaala canha ayuu ku sugnaa in aanay maaragtay xataa maryihii aanay xidhanaynin midabaysnaa walaa tat walaa tataayabu walaa takhtadibu ma xinaysanayso walaa turajilu shacara timaha ma subkayso baa loo jeedaa tarjiilkusiisa waa in la feero laakiin waa marka subaga lagu feeray iyo saliidda iyo wixii la midka ah markaa ma subkanayso wey sida kale waa u feehan kartaa ma subkanayso waa yahay walaa taktaxilu bilimidi waasabiri ku indhakuulan mayso indhakuushii imidka la odhanayey iyo tii kale ee mxu ahay dacarta laga sameynaya ama sibirta bala qaar baa sibir yihahdabe waa dacarta wadamada iyadoo indhakuliya waxyaala laga samaystaa waxyaalahaas markaa indhakuushii iyo maarata qurxinta ahaa dee isha lagu qurxinayey iyo timihii la subkayey maarata laqurxinayey lahagaajin laga shaqaynayey muxuu ahaye xinihii cadri cadarkii waxaasoo dhan way joojinaysaa fain ixtaajat ileyh hadday indhakuusha u baahato iktaxalat bileyl habeenkii iyo indha kuulan waa markii markaa xanuun iyo wax u jiraan markaa indhaheedii ay u baahdaan wagasalatu binahaar maalintiina way iska maydhi oo iyadana xadiid baa ku soo arooray umu salama radia allahu tacaala canha oo markaa indhakuushii dacarta ismarisay inuu nebigu arkay markii abu salama uu ka dhintay maa haada ya umu salama markaasay tii maa huwa huwa sabirun laa iiba fiih dacar ama sibir ma aha maaragtay wax uduga male markaasaa deetana lagu yihi inahu yushib اlwajha yani wejigaagiibuu dhalinyaro iyo maarata ka dhigayaa de shabaab falaa tajcalihi ila biاleyl wamsaxiihi bالnahaar markaa habeenkii unbaa la yihi laakiin maalintii iska masax waxay markaa culamadu kasoo ay ku xambaareen in ay u baahnayd walaa talbasu ma xidhanayso alaxmara midabkii markaa casaa walalsraqa saafiya buluugii saafiga ahaa isagale xidhan mayso walal akhdara saafiya kii markaa akhtarka ahaa ama doogga ahaa ee ama maaragtay cagaarnaa ee isaguna saafiga ahaa ma xidhanayso oo xadiidkii macai laa talbasu thawban masbuuqan laa talbasu laa talbasu thawban masbuuqan ma xidhanayso ama maarata waxaana loo diiday an nalbasa thawban masbuuqan maro markaa la kalareeyey inaanu xidhana naloo diiday ayay tihi umu caiya radia allahu tacaala marka lama ogola ilaa hawba casbin baa lasoo reebay hawbulcasbigana oo isku khilkhilaafeen muxuu ahaa nooc markaa midab midab lahaa oo yamantii laga keeni jiray iyay markaa taasaa markaa la fasaxay baa la yihi lakin kaasi noocu ahaa waa isku khilkhilaafsan yihiin waxa markaa lagu fasirayaa baa la yihi kaa maalan de inta buluuggii la mariyey lakin buluuggiisa inta lagu badiyey madow madow noqday kii markaa madoobaaday ama inta cagaarkii uu ka batay madow noqday kuwaas waa caadi laakiin mida kii markaa la nashqadeeyey ee la qurxiyo marada qur maarata quruxda ahaayee indhaha soo jiidanay kuwaasoo dhan lama ogola markaa da inay iska xidhato ama kuwaa de bilaa kalarka eh aan markaa indhuhu qabanaynin cagaar fiican iyo blue markaa fiican iyo casaan iyo waxaas waa iska ilaalinaysa walaa yajuusu uma banaano lilmabtuutati gabadhii imika marka akaam kalo akaamtii ciddada ah iyuu gelayaa wuxuu yihi walaa yajuusu uma banaano lilmabtuutati tii dalaaqeeda la dhamaystiray saddexdii dalaaqood lagu furay ama dee khulcigaba lagu furay walaa lilmutawafaa canha zawjuha iyo sidoo kale tii laga dhintay an takhruja min almanzili guriga ka baxdo looma ogola liqowlihi tacaala laa tukhrijuuhuna min buyuutihina walaa yakhrujna yaanay bixin hana saarina liayri xaajatin baahi unbay ubixi kartaa baahi ayuunbay ubixi kartaa fain araadad hadday doonto alkhuruuja lixaajatin inay baahi u baxdo ka shiraa'i lquni cudbigii ay soo haysay inay soo iibsato oo kale wa beyci lghasli duntii ay soohday inay iibiso hadday u baahato lam yajuz daalika bileyl habeenkii looma ogola waayo waa waktigii fasaadka markaa looma ogola habeenkii waa laga shakiyaya wayajuuzu lilmutawafa markaa laakiin maalintii iyay markaa baahiyaha aanay cidi kaga filayn cid kaga filaata aanay haynin ayay markaa maalintii u baxaysaa wuxuu yihi wayajuuzu lilmutawafaa canha zawjuha tii laga dhintay waxaa iyada si gaara ugu banaan tii kale uma banaanin mabtuutada ahayde alkhuruuju liqadaaءi اlxaajati waayahay inay markaa u baxdo danaheeda inay soo gudato binahaari maalintii sida inay soo shaqaysato oo kale ilan ciida cidi markaa ma nafaqaynayso tan kale mabtuutada iyada waa la kala saari de inay biil leeday inaanay biil lahayn saasaa loo kala saari laakiin tan iyadu biil male dhaxaluunbay leedahay inay shaqo u baahataa laga ya aan looga tegin markaa hadday nafaqadii u baahato way markaa baxaysaa waa markii markaa cid markaa xaajadeeda ku fillaata aanay helin wafi mualaqati اbaa'ini qowlaani buu yihi tii alaaqeedu baa'inka ahaa iyada laba qowl baa ku jira ma u baxaysaa danaheeda maalintii mise u bixi mayso asaxuhuma anahu yajuuzu buu waa sidii tii laga dhintayoo iyaduna hadii ay baahato cid markaa baahiyaheeda soo guddo ay weydo dee iyaduna way u baxaysaa oo xadiis baaba ku soo aroorayoo xadiis markaa jaabir radi allahu taala anha anhu eh, habaryartii ayaa la furay saddexdii dalaqood baa lagu furay deetana way baxday iyadoo timirteedii maaragtay midhihii kasoo guraysa nin baa u diiday oo yihi miyaan ciddo ku jirin waa kusita xaggeed maalinimo usoo baxaysaa aggeed usoo baxaysa adigoo ciddadii ku jira nabigii bay markaa utagtay arrinkii bay usheegtay waa loo ogolaaday markaa nabigu alayh sala sla beerteeda maarata midhaha kasoo gorato wuu ogolaaday marka kaasaa muctamadkii noqonaya ka kalena aayaddiibaa haystaayo laa tukhrijuuna min buyuutihina walaa yakrujna ayuu le wain wajaba calayhaa xaqun gabadhii haddii xaq ku waajibay yakhtasu bihaa iyada markaa ku gaar ah oo iyaduna ay gudi karto wahiya bersatun ay iska tahay markaa qof markaa dee qof dibadeedahoo iska baxda markeed horeba iska bixi jirtay kharajat way bixi faidaa wafat markay xaqii soo guddo rajacad way soo noqon wa banad ciddadiina sidiiba usii wada yacni waxa weeye maxkamad baa looga baahday markhaati baa looga baahday ama wax la mid ah gabadh marka hadda bixitaanka taqaana way ahayd berza la yidhaahda ta kalena mukhadara waa gabadha aan gurigeeda ka bixin halkaa un ku maaratay imika de ceebbaabay u arkaan laakiin waxay ahayd gabadha markaa de waxa weeyaan qiimo zaa'iday u yeelaysay gabadh aan dibadbaxa aqoon tan kalena berza baa la yidhahda berza waa bruuskiyo waa bixitaankiyo kharaaja wallaaja shaashaar shaashaarda way shaqaysataa marka calaa kuli xaal waxa weeye eh, taa markaa iska baxaysay hadday doonto waxbarasho ha ubaxayso ama ha ubaxayso muxuu ahaaye eh, shaqo iyo shaqo iyo kol hadday bixitaanka taqaanay maxkamad looga baado waa lasoo saaray wat laakiin aanay sidaa ahayn oy mukhadaro ahayd dee qaadigu isagaa laleeyahay tag adu guriga ugu tag ama cid u dirso iyadu ma soo baxayso ma taqaan baa laleeyahay way ka nasahan tahay inay markaa maxkamadaha iyo meelaha raggu ka buuqayaan ay timaado ma weyaan caado uma laha waa loo tagaa un iyad halkeedaas qofkii ubaahan dan kali halkaasu ugu tegaya ugu doonanaya wuxuu yihi watajib lciddatu waxaa gabadhii ku waajibaysa inay ku ciddo tirsato fi lmanzil aladii wajabat fiihi gurigii ay ciddadu ugu waajibtay waa inay ku ciddo tirsato oo kama bixi karto ila laa tukrijuuna min buyutina walaa yakhrujna waatan la yidhi fain wajabad hadday ciddadu waajibtay wahiya fii maskanin laha iyadoo degan guri ay iyadu leedahay markeeda horeba gurigeedu la deganaa halkiibay ciddadu ugu waajibtay hadaba xaaladda iyadaa ah, wajabat laha ujratu de waxay xaq uleedahay inay tirahdo kan inaan maarata deganaanshaan ila ninka xaq ugu lahaa kanna gurigana waa gurigaygii iminka isagan ciddadii ku tirsanaya waa inuu kiro ka bixiyo ila ninka isagan kulahay soo ma isagaa lagu lahaa kiru ka bixinaya laakiin kiradu bixinaya kirada gurigeeda ma hadduu qasri yahay de wuxuu leeyahay qasrigan aniga xaqaygumaad lahayne guri caadiyo adigoo kale kugu munaasibaad igu lahayd noocaasuu noqonayay kiradiisu boqol doolar ilaa boqol iyo konton iyo noocaasay ahayd intii unbaad leeday laakiin qasrigaagan bishii kunka doolara kiradiisa dee ma bixinayo kii adigu lahayd baa markaa kiradiisii bixinaya fain wajabat hadday ciddadu waajibtay wain wajabat hadday ciddadu waajibtay wahiya fii maskani zawj iyadoo guri ninku leeyahay degan lam yajuz ninkii uma banaano an yaskuna macaha inuu la degan aduu ka baxaya imika iyagaa yaaca marka la furo iyadiiba ordeysa xageedu ordi isagaa kaaga tegiyo gurigii adigaa xaqule inaad deganaato lam yajuz ma banaano an yaskuna maca inuu la dego way ka saaraysaa ila waa kan fure ilaa an yakuuna fii daarin inuu guri maaragtay ku jiro mooyaane fiihaa gurigaa uu dhex joogu degan yahay duu raximin mid markaa qaraaba ah, oo maxramun maxram u allaha gabadha oo qof kale markaa walaalkeed ama aabbaheed iyo dadkaasaa la joogay oo meesha la deganaa dee markaa ninkiina mar haddaanay khalwa dhacayn aan laisku gaar noqonaynin wuu iska deganaan karaa isagiina aw amaba se qofkaasi lama jooge lahu walahaa mawdicun tanfaridu bihi isaguna wuxuu leeya iyaduna ay leedahay mid waliba meel u gaara oo suuligiisii iyo madbikiisii iyo albaabkiisii iyo wixiisii oo mid walba u gaar yahay iyaduna saasoo kale wixeed ay markaa u gaar yihiin oo laysku baxsanaynin de markaana iyadana caadi weeyaan walaa yajuusu ma banaano naqluhaa gabadha in laga raro min almaskan aladii wajabat fiihi lcidda gurigaa ciddadu ay ugu waajibtay in laga raraa ma banaana ilaa lidaruuratin in laga maarmi waayo mooyaane oo de gurigii baaba dumayaba ama meeshiiba halis baaba maarata tuug iyo balaayo waba meesha waa soo dhacaya de markaa xaaladda ayada meesha la aaminaynin waa laga rari halka loo raray isaga inoo sheegi aw badaatin ama afxumo ay ku afxumaatay mooyaane calaa axmaaiha gacalkeedii dee gurigan maarata gacalkii iyo wii baa laga yaba inay jaar la yihiin ama ay ag degan yihiinba deetana ay markaa aanay isxamilaynin oo iyadina ay ku af adag tahay hadday markaa ku afxumaato ama iyaguba ay ku afxumaadaan oo laysdhibsado xaaladda iyadaana in la raro waa la ogolyahay oo xadiidkii faatima binti qaysba saasay ufasireen fuqahadu fatantaqilu haddaba waxay u gudbi markay dhibaatadani jirto ilaa aqrab lmawaadic iley meesha ugu soo dhowee ibtilada lagaga badbaadayo ee ugu soo dhow iyaa loo rariye la fogeyn maayo oo de waxa weya mar haddii halkan ciddadu ay ku waajibtay ay maarata banaanaatay in la gudbo halka ugu dhow ee markaa dhibaatadii lagaga badbaadayo iyaa loo gudbiye lasii fogaan maayo wain amaraha haddii uu amray bilintiqaali ilaa mawdicin inay meel u guurto aakhara kale fantaqalad marka waa isagiioo qaba oo aan furin ayaa wuxuu yihi guriga waynu ka guuraynaa xaggee loo guuraya meel hebel baa loo guuraya gurigaas ayaan maarata ku rarayaa waa kaase dee u yeedho baabuurta oo raro alaabtaada gabadhiiba way dhaqaaqdayoo fantaqalad way guurtay iyadoo markaa dhexda lasii socdo oo aan gurigii kalena weli la gaadhin ayuu uma allaqaha isagiibaa furay qabla an tasira ila haani gurigii kale intaanay gelin ee dhexda lagu sii jiray iyuu alaaqay intiqaalku gurina wuu noqon karaa guri laga guurayy guri kale loo guurayey beledna wuu noqon karaa magaalo laga guurayey oo magaalo kale loo guurayey dabeetna iyadoo dhexda lagu sii jiro oo laakiin magaaladii hore laga baxay ama gurigii hore laga baxay hadii furiinku uu yimaado ama ciddadu ay waajibto faqad qiila waxaa la yidhi tamdi waa iska sii socon oo keedaa cusub iyo u socon karta ay tegeysa waana sida muctamedka saxdaa ah wey waayo gurigii hore way kasoo guurto guri uma aha kan cusub bay xaggiisa u socotay way xaq bay uleeda inay ku socoto ay markaa degto waqiila qiil baa wuxuu yihi hiya bilkhiyaari maya waxaa la kala dooransiin bayna almudiyi in ay markaa u socoto keedii ay u socoto ama bayna almuqaami inay keedaa markaa joogto iyo wa bayna alcawdi inay noqoto ila kii horena ma degana ka cusubna weli may degin markaa labadii way u siman yihiin waanay noqon kartaa kanna way ugudbi kartaa baa lakin waa kol hadii laga raray kol hadii laga raray calaaqadii ay lahayd dhamaatay kaa kale iyay markaa u wareegeysaa kaasii degeysa wuxuu wa in adina lahaa hadduu u fasaxay uun fi safari rarid may ahayne safar meel heblaayo inay tagtay soo noqoto iyuu u fasaxay fakharajad way baxday dhexdii iyadoo ku jirta oo magaaladii ka baxday ayay wawajabatilciddatu cidda waajibtay ama ninkiiba dhintay ama waabu furayba magaaladiina ka baxday halkii kale usii socotaa amase de isagaabay la raacdayba oo meel markaa u xanuunsanayo hindiya u raacday dhakhtarkii maarata la joogta halkiibuu ku dhintay halkii ku ciddo tirsan ma hindiya fadhi baa loonaya afar bilood iyo tobanka cisho mise guriga ay ku soo noqo wuxuu yidhi adina laha fi safar safar hadduu ogolaado fakharajad ay baxday wawajabat ilciddatu cidda ay waajibtay qabla an tufaariqa albalada iyadoon bixinun magaaladii ka bixin hadday ciddadu waajibto faqad qiila waxaa la yidhi waa muctamadkii kaniya calayha an tacuud kol haddaanay magaaladii ka bixin waa inay gurigeedi ku noqoto kol haddaanay bixin oonay magaalada ka bixin waa inay gurigeedii ku noqoto waayo weli safarkii muu bilaabmin ciddadiina way waajibtay waqiila waxaa la yihi laha an tamdiya mayana way u furan tahay inay socoto mar haday bilowday safarki kol dhaqaaqday oo gurigii baxday safarku wuu u furan yahay baa la yihi walaha an tacuuda inay soo noqotona way u banaantay lakin sida ah may waayo safarku wuxuu ka bilaabmaa marka magaalada laga baxo haddaan magaaladii laga bixin safarkii ma bilaabmin kol safarkii bilaabmin ciddadiina ay waajibtay way joogeysa wain faaraqat ilbalada beledkii hadday ka tagtay oo ay kale ama gaadhay ama aanay gaadhinba uma wajabat ilciddatu marka imika alkan isgu lakin uu ka hadlaya ta kalena noo soo socotaahe tii baxday weli meeshii kalena aan gaadhin wain faaraqat ilbaled hadday magaaladii ka soo baxday tii kalena aanay weli gaadhin uma wajabat ilciddatu ciddadii datan ay waajibto ninkii dhinto ama uu furo falahaa waxaa u banaan an tamdiya fi safari safarkeeda inay kusii socoto ilaan bilaaban safarkii walahaa an tacuuda inay soo noqotaana dee way u banaan loo diidi maayo wain wasalat ilmaqsid meeshii loo socday haday gaadhay sida kaa marka ada hindiya markaa la tagtay halkii uu kaga dhintay fain kaana safaru socdaalkani haduu ahaa liqadaai xaajatin baahi un hadii meesha loo joogay lam tuqim bacda qadaa'iha xaajadii markay dhammaato sii joog male waa inay gurigeed kusoo noqoto marka ninkaas xanuunsanayay raacday ninkii meeshiibuu ku dhintay dee khalaas waxay u joogtaaba waa diyaargarayntiisii kolkay diyaargarinti intii ay dhamaato waa inay degdeg soo baxdo gurigeedii ay timaado halka ay ku ciddo tirsato qaarkood waxaa yurub iyo meelahaas ka yimaadaanoo isagoo xanuunsanaya laga yaab inay wax keenaan bal quraan wa lagu akriya yidhahdaan deetana sidii quraankii loogu akriya naftu ka baxdo halkay deganayd waxay deganayd aggii xaggan hawl bay u joogtay maxaa la rabaa marka degdeg bay u baxaysa halkii ay deganayd guriga u ahayd markuu dhintay markuu dhintay halkaasii deganayd halkan dan keentay may ahayn m may soo guurin kol haddaanay soo guurin gurigeedii bay ku noqonaysa wuxuu yihi fain kaana safaru liqadaai xaajati dan un u joogtay lam tuqim bacda qadaaihaa dantii markay dhammaato sii joog male ma sii joogi karto way noqonaysa wain kaana litanazuhin dalxiis hadday ahayd aw ziyaaratin ama booqasho ayuu safarka ugu fasaxay deetana meeshiina tagtay ama dee dhexdaa bay kusii jirtaa markay meeshii gaadho lam tuqim akara min alaaثati ayaam saddex maalmood ka badsan mayso saddexdii maalmood markay dhamaadaan way soo noqonaysa waayo dee dan kale usii joogtaa meesha ma jirto soo eeg eeg iyo soo ararag iyo waxaasay ahayd iyo booqasho cid la soo booqanayay saddexsha wixii ka badan xukmul iqaama bay yeelanaysaa qof meesha markaa eh, muqiim ku noqday bay noqonaysaa lagama yeeli intii markaa muhaajiriinta loo fasaxay unbaa loo fasaxay wain qudira lahaa marka horeba ninkeedu uu muddo ay soo joogeyso toddobaad buu uqadaray bil soo joog buu ku yihi de kadib kan isagiiba dhintay iyadoo meeshii ku maqan fa fiihi qowlaan laba qowl baa halkaa markaa imanaya axaduhumaa midi wuxuu leeyay laa tuqiimu akara min alaaati ayaam muddadanuu isagu xadiday waxba kama jiraane saddexdii maalmood kama badsan karto kaasi saasuu leey waayo mar haddaanay meeshii baahini jirin dan ay u joogta jirin saddexaas oo ku filanta waani qowlka labaad wuxu le waa muctamadkiie tuqiimu lmudata alatii adina lahaa fiihaa kol haddii idankani uu jiray ogolaanshahani uu horeeyey oo marka hore ay markaa sharci u yeelatay inay halkaa joogto muddada intaas ninkeeda u fasaxay ciddadana waynagn waa xaqu zawj waa xaqii zawjka markaa maxay noqoni muddadii inay dhammaysato aq bay u leedahay way u banaan tahay inay muddadii dhamaysa lakin waa inay kadib soo cararto fain inqadat ilxaajatu xaajadii hadday masaladii hore waa markii ay danta u joogtay markay meesha dan u joogtay dantii haday dhammaato aw inqadat muddatu ama muddadii ay dhamaato saddex maalmood ama intii loo fasaxay fi lmas'alati aaniya masaladan labaadee booqashada iyo dalxiisnimo dalxiiska waxa ay u tagtay hadday muddadii aynu sheegnay ka dhamaato ama markii ay danta u tagtay dantii ay ka dhamaato wa baqiya min alciddati ciddadiina ay ka hadho maa waxbaa ka hadhay yuclamu la og yahay annahu yanqadii inuu dhamaanayo qabla an tacuuda ila lbeled intaanay wadankii gaadhin wax dhammaanayaa hadhay waayahay ma la odhanaya dhaqaajusha dhexda baa kaaga dhammaatee bax ma la mise waa le kollay wadankii kama gaadhayside halkanba ku dhamaysa miyaa la odhan faqad qiila qiil baa yidhi laa yalzamuha alcawd kol haddaanay wadankii gaadhayn halkan baa iskaga dhamaysatay waxba ku laazimi maayo inay socotaabuu kaasi yidhi mar haddaanay meeshii ka gaadhay waqiila waaa layihi waa muctamedkii yalzamuha waa inay socoto waayo cala aqal ha soo dhawaato wiii kugu waayey fataqu llaha ma staactu inay timaado ayaa ku waajibay haddaana iman karayn inay soo dhawaato iyaa de waxa weeyaan taqwada kolba intii la karayo iyaa la sameeyaa taasaa laga doonay wain adina laha fi lkhuruuji ilaa manzilin hadduu u fasaxay inay markaa guri u baxdo aw beledin ama magaalo inay u baxdo dan daraaddeed ama dee baahi jirtay daraaddeed meel buu aduu ufasaxay ama guribuu ufasaxay inay tagto ama waddan baabuu ufasaxay inay tagto kadib baa markaa yimid furiinkii markuu yimid dad suma ikhtalafa iyagii baa isqabsaday fa iyadii waxay tihi naqaltanii ila thaani waad i rartayoo meeshan meel aad ii rartay bay ahayd markaa yacni e, fa fiihi actadu halkaasaad dee ku cidda tirsanaya halkan aad ii rartay oo waxa wey arrintu rarid bay ahayde ogolaansho ahayd wa qaala isna wuxu ihi maa naqaltuka kumaan rarina waxaan ku idhi soo eeg ama maarata maalma soo joog baan ku idhi ciddadaadu waa xagganu isaguna yidhi falqowlu qowlu zawji warka ninka ayaa shaqaynaya waayo asalku de waa inaan gurigeedii hore laga rarin gurigeedii hore inaan laga rarin iyaa asalku yaa aslu baqaau maa kaana calaa maa kaan warkiisaa soconaya wain maata zawju haddii ninku dhintayba wakhtalafat hiya walwarathatu ay ciddan iskhilaaftay tahay iyada iyo dhaxlayaashii dhaxlayaashii baa de ay kusoo noqon cidda hala ku tirso walaalihii iyo dadkii maarag iyaduna waxay tihi isagaa i raray oo halkaa i raray kumuu rarina uu kuu fasaxee soo noqo bay yidhaahdeen yaa markaa la dhegeysan falqawlu qawluhaa iyada ayaa warkeeda la maqli waayo iyadiyo ninkeedu iyaga ay sogaaye kuwan kale ajnabi bay ka yihiin arinta arrintu waa arrin iyadiyo ninkeeda ka dhexaysay waxa wey markaa iyadiyo ninkewda waxay is yidhaahdeen iyadaa ogaal badan baa la leeyahay wain axramat hadday xarmatayba xaj iyo cumre biidnihi isagaa u fasaxayoo maaragtay xidho yiri markay xidhatayna uma allaqaha waamu furay ama wuu ka dhintay fain kaana alwaqtu dayiqan haddii waqtigu cidhiiri yahay oo xajkii u hayo madad fi lxaji xajkeeday dhamaysanaysa ilaan ogolaansho ayay kudhegasha ku bilowdeen wain kaana waasican haddii waktigu uu ku filan yahay oo intay cidda baxdo ay markaa tegi karaysana atamat ilciddata dee labadii waa laiswaafajinaya ila aljamc awla min atarjiix horta ciddaday dhammaysan iyadoo markaa xarman sidii isaga xarman ciddadii markay dhammaatana way bixi xajkeedii way soo gudaan ama cumradeedi wain wajabat ilciddatu haddii marka hore ciddadu ay waajibtay uma axramad kadib ay markaa iska xidhatay cumro ama xaj atamat ciddaa bikuli aal maarata adgudubka samaysae waa ciddaa kugu waajibtay ajna ma tegi kartid cumrena ma tegi kartid dhamayso horta kolkaad ciddada dhamaysato de haddaad ka gaadho waa khayr haddaad ka gaari weydana de intoo tagtood cumro markaa ku xalaalowdo sanadka dambe inaad alaysaa kugu waajib bay noqoni wain tasawajad hadday gabadhu guursato fil ciddati iyadoo ciddadii lagu jiro oon ciddadiiba dhammaan ninkuna dee aanu markaa ogeyn wawaiaha zawju ninkiina ula aqal galo wahiya xaailu aad bay udhacdaa iminka dadka diintoodii baa yaraatay wahiya xaailu gabadhiina ay markaa gabadh bilaa uura tahay inqaacat ilciddatu ciddadii hakad baa gelaya ciddadii ninkii la socotay kolkan ay guursatay ee ninkii la aqalgalay guurka kuma istaagayso la aqalgalka markaa uu kaasi la aqalgalay ayay ciddadii hore ee socotay hakanaysa hakad baa gelaya faidaa furiqa baynahuma marka la kala eriyo atamat ilciddata min alawal ayay ciddadii dhaqaaqaysaa halkii ay maraysay iyay ka dhaqaaqaysaa dib usoo bilaabmi mayso uma kaa hore ciddadiisii markay dhammaato istaqbalat ilciddata min athaani ciddo cusub oo hor leh oo kii labaad lakin labaadna way khaladae oo wad ushubaha meesha dhacae istanafad iyo istaqbala labada masqo jiraan waa isku macnana istaqbalat ilciddata min athaani ciddo hor leh oo kii labaad ay ka ciddo tirsanayso iyay bilaabi markii hore ciddadiisa dhamayso ama istanafad waxay bilaabi alciddata min athaani ka labaad ciddadiisii wain kaanat xaamilan hadday uur lahayd markan ay guursatay ninka kale lam tanqaic ilciddatu dee uurkii lagu iska sii soconaya wa haka hakadgelaya maahee ciddadu sidiibay u soconaysaa markay umushana way ciddo baxaysaa waa kanoo faidaa wadacat markay umusho kii hore ciddadiisii baa dhammaanaysa istaqbalat اlciddaa min aلthaani ciddadii ka labaadna imikay markaa markay umushay kadib ayay markaa bilaabanaysaa wain waiaha thaani kii labaad hadduu markaa la aqalgalay u jimaacay wa dahara bihaa xamlun uurna uu ku soo baxo yumkinu ay suuragal tahay an yakuuna min kuli waaxidin minhuma labada mid uur baa soo baxay waxaynu kala garan ma horaale mise ka dambaale dee sidee la yeelayey baabu maa yalaq maarata min anasab waa digi kusoo maray waa tii markaa d n a de wiii la baarayey ama markaa qaaifkii iyo markaa hidasooci waa tii markaa la eegayey haddaba markii de uu mid ilxaaqiyo oo yidhahdo kaasaa dhalay ictadad bihi uurkan waxay kaga ciddo tirsan canman yalxaquhu cidda iskale ee la haleeshiiyey soo hormari markay sidani dhacdo hadduu doono kii dambeba ha noqdo haddii kii la haleeshiiyo ka dambe ciddadiisii iyaa horta soo hormaraysa kolba kii uurka yeesha ayay ciddadiisu soo hormaraysa uma tastaqbilu lciddata min alaakhar kii kale ciddadiisiina marka ay umusho kadib ina ciddada ninka xaqulnagn marka ninkan xaqiisii de mma lumayo markii ay kaa ciddadiisu dhammaato oo ay umusho kii kale ciddadiisii ayay markaa haddana ay tirsanaysa wain waiaha zawju fi lciddati haddii ninkeedii furay ay ka ciddo tirsanaysay uu markaa usoo gurguurto u jimaaco fil cidda iyadoo ciddadii ku jirta bishubhatin si markaa qalad ah uu ku khaldamay ama mamuu garanaynba ama xukunku da inuu xaaraan yahayba muu garanayn ama wuu garanaye laakiin waa rajciye bay ahayd waata la isku markaa galmadu dhacday ciddo cusub ayaa bilaabmaysa wadakhala fiiha albaqiya tii hore intii ka harsanaydna tanun bay ku xisaabsan tahay ila nin quraa wadaleh nin qura laba ciddo oo ka waajibay weeyaan way isdhexgelayaan waa isqaadanayaan laba ciddoo la kala tirinaya ma noqonayaan taa cusub unbaa la tirin oo waayahe ma iska soo ceshan karaa intay socoto oo dhan tan dambe walahu rajcatu ninkani wuxuu gabadha soo ceshan karaa hadday rajciye ahayd fii maa baqiya min alciddati اluulaa ciddadii hore inta ka dhiman baa soo ceshiguu furaya yahay ilan dambe ee ziyaadadaa waa wadcu shubha ciddadiisii weeyaan ciddo guurba ma aha maarata jimaac khalada ciddadiisii weeyi soo ceshi male iyadu markaa tii hore inta uga dhinayd ayuunbay soo markaa uu soo ceshan karaa fain xamalad haddaba uu sii adkeeyey hadday uur ku qaaday min alwadci thaani galmadii dambe hadday uur ku qaaday ciddadii horena aanay dhammaan maxaa la yeeli faqad kiila laba ciddoo kala duwan bay noqdeen tii horena dhiig baa la tirinayey tanna dee umul iyo waxbaa la tirinaya markaana ma isqaadanayaan mise isma qaadanayaan buu ka hadlaya faqad kiila waxaa la yihi waa muctamadkii tadkhulu fii halbaqiyatu waa isqaadanayaanoo isdhexgelayaan walahu rajcatu waxaa ninkani soo ceshan karaa uun ilaa an tadaca ilaa intay ka umulayso ilan ciddadii hore may dhamaan mana dhammaan karayso markaa waxay noqonaysaa uun ilaa inta ay ka umulayso soo ceshigii wuu furan yahay ciddadiina markaasay wada dhammaanaysa wa qiila qiil baa yidhi laa tadkhulu ama laa tadaahula wax isdhexgal la yidhahdaa ma jiro ee fatactadu bilxamli can ilwaطi marka hore dee uurkanay ciddadiisa dhammaysan oo markaa wadushubihii khaladkii dhacaya fa idaa wadacat markay umusho akmalat ciddat alaaqi ayay markaa ciddadii furiinka ay dhammaystiroo bilaqraai dhiiggii ay ku tirsanaysaa ama markaa uhrigii mar haday kala duwan ah, soo ceshado gabadhii fi laqraai markii de marka inta ay markaa dhiiggii u socdo wahal lahu rajcatu miyuu soo ceshan karaa qiila lahu rajcatu ha baa la yihi rajcadii wuu leeyahay waana sida muctamedkaa maaa waa marka markaa aynu de kala tirin qawlka ku socono marka isma dhex gelayso goor buu soo ceshan karaa marka ay umusho kadib wuu soo ceshan karaa qawlan waaxida ilan ciddadiisi baa socota ciddadii guurkaa socote laakiin intan ka horeyse aanay weli umulin ma soo ceshan karaabaa la ysku khilaafay qiila lahu rajc ha baa la yidhi waana sida rajaxan waayo mar dambeba hadduu soo ceshan karta marka hore soo ceshan karaa waqiila qiil baa laysa lahu rajca mayma soo karo oo dee waxaan u soo ceshan karaynin imika tani waa ciddadii shubhada iyo khaladka ee ciddadii guurka maaha waidaa raajaca markuu soo celiyo almuctadata gabadhii ciddo tirsanaysay fii ahnaai lcidda ciddadii oo lagu jira hadduu soo celiyo waa imika si guud buu uhadlaya gabadh uu furay oo ciddadii ku jirtay haduu soo ceshado uma alaqahaa hadana uu furo qabla dukuul isagiioo aan u tegin istanafat ilciddata fi asaxi lqowleyn laba qowl baa ku jire ciddo cusub iyay bilaabi sida saxdaa wa banad maya halkiibay kasii wadi fi lqowl alaakar qawl kale siduu ley eeg ninkan muxuu sameeyey waan ku furay buu yidhi wuu sugay wuu sugay ciddadii markay maalme ka dhiman yihin inay dhammaato ayuu yihi waan ku soo celiyey wuu soo ceshay iyadiibaaba diido hallay furay istaagtay muxuu isoo ceshanaya siduu isoo ceshada halla haye waad furan tahay buu wa waa furiin cusub ma ciddo cusub bay bilaabi mise tii un bay dhamayn qadiimku wuxuu leeyahay qadiimka shaafici tii horun bay dhamayn waayo mar hadii aan hadda dee laislaba dib laysula aqalgelin wixii horun baa soconay laakiin sida saxda ah waxa weeyaan ninkan ilin gabadhiisan hore ula aqalgale gabadh lala aqalgalay oo la furay furiinkaa ayay ciddadu ka bilaabantaa marka ciddo cusub ayaa hadda bilaabmaysa wain tazawaja hadduu guursado almukhtalicata gabadhii iska khulucday ee lacagta furiinka siisatay ayuu dib u guursaday fii anaa'i cidda ciddadii oon dhammaan ayay heshiiyeen oo guursadayba uma alaqa haddana waa iskhilaafeen oo wuu furay qabla dukuuli intaan laisdaba aqalgelin iyo haddana furay faqad qiila waxaa la tabni tabnii cala lciddati ciddadeedii hore ee aan dhamaan unbay dhammaysan guur kan dambe ciddo male waana sida saxdaa waa sida saxdaa waayo waa imika guur cusub guurka cusubin hadii aan la kulmin oo jimaaca aan u dhicin ciddo ma yeesho guurkii hore ciddadiisunbaa markaa dhammaani wa qiila waxaa kale oo la yidhi buu yihi sheekhu fiihi qowlaani laba qowl baa ku jirta axaduhumaa midi tabniisi tii horunbay wadi weeye wahaani ka labaadna tastanifu mid cusub ciddo cusub bay bilaabi wey qowlkan cid kaloo sheegtay lama garanaya maslada cid markaa khilaafkan gelisay oo aan sheekha ahayn lama garanaya bal markaa khilaafkani khilaaf caanahoo la yaqaano maahay masaladaas waxa weeye gabadhaasi ciddadeedii hore unbay haddaanay dhammaan dhammaysanaysaa wain ikhtalafaa hadday ku murmaan fi inqidaai lciddati bilaqraai ciddadii way dhammaatay oo dhiigaggiibaa ii dhammaaday iyo kuumay dhammaan hadday isku qabtaan fadacad iyadu ay sheegato inqidaa'aha ciddadii inay dhammaatay fii zamanin ama zamaanin wakti bay sheegatay yumkinu ay suuragal tahay inqidaa'u lciddati fiina ciddadii dhammaatay wakti suuragala hadday sheegtay falqowlu qowluha iyadaa la dhegeysanaya waayo waxaan iyadaa lagu aaminay walaa yaxilu lahuna an yaktubna maa khalaqa allahu fii arxaamihina in kuna yumina biاllahi walyowmi اlaakhir marka wakti suuragala hadday tiri ciddadeedii way dhamaatay waa la dhegeysan laakiin waxaa suuragal ah toddobaad furiinkeed laga joogo iyay tiri ciddadeedii way dhamaatay saddex jeer baan dhiiggii helay dee macquul maha waxaas waa la dhegeysanaya maha wain ikhtalafaa hadday isku qabsadaan fii isqaai janiinin inuu ilma ka soo dhacay tanqadii bihi lciddatu ciddadu ay ku dhammaan karto fadacat deetana ay markaa iyadu sheegato maa yumkinu inqidaau lciddati bihi waa ciddadu ay ku dhammaan kartay sheegatay oo dhicisba iga soo dhacay bay tidhi markhaatiyana ma haysato iyada lafteedana fal qawlu qawla iyadubaa la rumaysan iyada ayuunbaa la rumaysanayaa maxaa yeelay de walaa yaxilu lahuna an yaktumna ma inay qariyaan alaal inay qariyaan xalaal uma aha y marka macnaheedu waa maxay qofkan leyaanu qarinin de waa qofka hadalkiisu soconayo sidii aadi walaa taktumu shahaada man yaktumha fainahu aaimu qalbu qofka le waxaa ha qarinin waa marka warkaagu uu soconayo wain ikhtalafa hadday isku qabsadaan hal alaqa miyuu furay gabadha qabla wilaadati intaanay umulin aw bacdaha mise umusha dabadeed buu furay marka waxay isla ogol inuu furay waxay kaloo isla ogol inay ilma umushay markaa labada kee horreeyey bay isku haystaan falqawlu qawluhu qofka warkiisa la maqlayaa marka waay waxay og yihiin dhalmadu watigii ay ahayd watigii ay umushay taarikh heblaayo inay umushay bay ogyihiin iyadu waxay leedahay intaanan umulin ka horbaad ifurtay deetana markaan umulay ciddadeedu waa dhamaatay aynu ismacasalaameyno isna wuxuu leeyahay markaad umushay maalintii ku xigtay jimcihii waadigii umulay sabtidii baan ku furay iyana waay leedahay khamiistii baad ifurtay marka hadduu dee sabtidii furayna dee ciddo hor lay gelaysaayo isna wuu soo ceshan karaa haddii intuu khamiistii furay ay jimcihii umushayna ciddadiiba dhammaatoo soo ceshi ma jiro kee la rumaysanayaa kol haddii dalaaqa taarikhdiisii la isku khilaafay ta sabtidiibuu ahaa iyo khamiistiibuu ahaa warka ninka unbaa soconay ilan dalaaqa isaga gacanta ku haya wain ikhtalafa hadday isku khilaafaan hal walati miyaad umushay qabla alaaqi mafuriin ka hortiibaad umushay aw bacdahu mise dabadiina falqowlu qowla ufiirsa labadu maslo kala duwan marka hore waktigay umushayay garanayaan waxaanay isku khilaafeen goorma ayaa la furay tan kale waa cagsiga waxay og yihiin w inay jimcihii la furay iyay isla og yihiin laakiin isagu wuxuu leeyahay khamiistii baad umushay markaasaa haddana jimcihii anigu aan ku furay iyana waxay leedahay may jimcihii markaad furaysay sabtidiina umushayda ahay oo sabtidii baan umulay markaa waaban cidda baxayba falqawlu qawluhaa markana iyada qawlkeeda la maqlayaayo kol haddii jimcihii la dalaaqa umushari waa shay xaadisa shayga xaadikaa waktigii hore inaanu jirin unba asal oo waktiga dambe uu markaa wax soo dariye yahay wain ikhtalafa hadday isku ku murmaan hal inqadat ciddatuhaa bilxamli am laa ciddadeedii markaa xamliga ahayd miyay dhamaatay mise may dhammaan faqaala zawj deetana ninkii uu yidhaahdo lam tanqadi ciddatuki biwadci alxamli ilmihii aada umushay ciddadaadu kumay dhammaan fa facalayki an tactadii bilaqraa'i waxaa hadda lagaa rabaa inaad dhiiggii tirsato wa qaalat iyaduna ay tidhaahdo bal inqadat ciddatii ciddadaydii dhammaatay oo waxay ku dhamaatay ilmaha aan umulay falqowlu qowlu zawj masaladan iyadu waa goorma waanay umushay waanu furay laakiin midna taarikhdiisii lama hayo midna taariikhdiisii lama hayo laakiin waxay ku muransan yihiin uun kanaa iyo kanaa horreeyey xaaladdaa iyadaa waxaa la yidhi ninka warkiisaa la qaadanaya waayo waxoodan si u kalomel la garanaynin midna aan taarikhdiisii la haynin dee asalku wuxuu ahaa alaaqani alaaq rajciyehe ninkani inuu xaaskiisii soo ceshan karo ayaa asalku ahaa taasaa lagu shaqaynayaa sala allahu waslama calaa nabiyina maxamedi wallahu aclam